alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin eh, baabkii aynu shalay akhrinay waxa uu ku saabsanaa tafsiiru towxiid wa shahaadat an laa ilaaha illa allah laba shay ayaa towxiidka adiladu ay ku fasirtay labadaa shay ayaa sheegaya uma jeedo macnahay u sheegtay laba dariiqo manaa laba wadaa loo maraa fasirista tawxiidka iyo shahaadatu an laa ilaha illa allah daad u fiirsato aayaadkii iyo axaadiidii aynu baabka ku aragnay haye fadal baark اllahu fik صaxiix ta koowaad waa tafsir الtawxiid bidikri didihi waa tafsiirka towxiidka lagu fasiro in la sheego waxa ka soo horjeeda oo in badan aayaadkeenu akriyeynay waxay sheegayeen shirkigu inuu yahay jaclu shay min alcibaadaat ligayr illah taasi markaa waxay daliil unoqotay baynu nihi ana atawxiida cibaadat اllahi waxdahu wa tarku cibaadati gayrihi ta labaadna waa maxay arrinta labaad waa bidikri xaqiiqatihi waa iska waadix iyadu waa in xaqiiqadiisa la sheegay sida xadiidka ku xusan wakafara bima yucbadu min duni اllah ayb qaala musanifu raximah llahu tacaala fiihi masaa'il musanifku raximah llahu tacaala wuxuu yihi baabka waxaa ku jirta masaa'il qaala fiihi baabka waxaa ku jirta akbaru lmasaa'ili masaa-isha tii u weyneyd wa ahamuhaa uguna muhiimsanayd wahiya masaladaasi waa tafsiiru tawxiidi towxiidka fasiristiisa caddaynta xaqiiqadiisa wa tafsiiru shahaadati shahaadati an laa ilaha illaa fasiristeeda wa bayanahaa masaladaa wuu caddeeyey baabkani biumuurin buu ku caddeeyey waadixatin aada u muuqata musanifku raxima llahu tacaala baabka masalo qura ayuu ku sheegay masaladaasi oo ah tafsir الtawxiid laakiin masaladaasi ayuu u sheegay adilo siduu ugu sheegayna waxa weeye adiladii baabka ayuunbuu sheegay wajhu wajhu dilaalatiha cala اlmaqsuud siday u tusinayso fasirista fasirista tawxiidka iyo caddaynta macnaa laa ilaha ila allah minha waxaa ka mida buu yihi aayat اlsrا aayadda ku jirta fii suurati srا bayana fiiha ilaahay wuxuu ku cadeeyey dhexeeda radda radin cala lmushrikiina la radiya aladiina kuwaasoo yadcuuna caabudaya asaalixiin fa fiiha waxaa ku jira aayadda bayaan bayaanu cadayn la cadeeyo ana hada arinkaasi waa cibaadatu saalixiin huwa shirku lakbaru inuu yihi shirkigii weynaa mar haddii cibaadatu saalixiin oo cibaadatu gayr illahi ay shirki tahay oo aayaddu ay sida ay noo sheegtay towxiidkiina muxuu noqonayaa cibaadaة اllahi waxdahu wa tarku cibaadati gayri aayat اlisra wuxuu uga jeedaa qowl اlahi tacala ulaaئika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilى rabbihim اlwasiila ayuhum aqrab in aayaddan lagu radinayo mushrikiintii saalixiinta caabudayeyna waxay ku cadaanaysaa bidikri اlaaya alati qablaha oo ah qul idcu ladiina zacmtum min duni falaa ymlikuuna kashfa اduri cankum walaa taxwiila wa minhaa waxaa ka mida aayatu baraa'ata aayadda ku jirta fii suurati baraa'a bayana fiiha aayaddaa ilaahay dhexdeeda wuxuu caddeeyey ana ahla alkitaab kuwii kitaabka la siiyey itakaduu inay ka dhigteen axbaarahum culimadoodii oo ruhbaanum cubaadoodii arbaaban min duun illah macbuudaad inay ka dhigteen wa bayana wuxuu caddeeyey annahum lam yu'maruu inaan la amrin ilaa bian yacbuduu inay caabudaan mooyaane ilahan waaxida macaana tafsiiraha iyadoo tafsiirkeeda aladii kaasoo laa ishkaala fiih yani aayadda tafsiirkeeda aanu shaki ku jirini طaacat اlculamaa uu yahay culimada in la adeeco iyo wlcubaad fi lmacsiyati lagu adeeco laa ducaahum iyaahum in la baryo amabase iyaga la caabudo maaha aayatu bara'ana wuxuu uga jeedaa qowluhu tacala itakaduu axbaarum ruhbaanum arbaaban min duuni illah wlmasiixa bna maryam wma umiruu ila liyacbuduu ilaha waaxida markaa musanifku raxima llahu tacaala wuxuu leeyahay aayaddanna waxay daliil u tahay tafsiirka tawxiidka iyo bayaan macna laa ilaha illa اllah waayo ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku sheegay ahlulkitaabku culimadoodii iyo cubaaddoodii inay macbuudaad ka dhigteen waxaa kaloo taa uu raaciyey sida la amray inaanay sidaa ahayna sida la amray ay tahay inay ilaah qura caabudaan marka wax iyagu ku dhaceen waa shirki waxa la amrayna waa tawxiidkii marka tawxiidki muxuu noqonayaa cibaadat اllahi waaxidah tarku cibaadati gayri wama umiruu ila liyacbuduu ilaaha waaxida nooca markaa shirkiga ay ku dhaceen wuxuu ahaa shirku aaca suu musanifku raxima llahu taala xadiidu cadiyina uu fasiray waanaynu sheegnay طaacaة اlculamaa wاlcubaad fi lmacsiyati dhammaanteed ba inaanay shirki ahayn ee tafsiil masalada uu ku jiro inoogu iman doona baabu man aطaaca umaraa wاlculamaa fi taxliili ma xarama اllah wa taxriimi ma xarama اllah aacada aayaddan ku jirtaana inay tahay aلطaacaة fi اctiqaadi الtaxliili wالtaxriim xadiidu cadi ayaana taa cadaynaya wa minhaa waxaa ka mid ah qowl khaliil waa nabiy llahi ibraahim alayhi الsalaam lilkufaari gaaladii uu ku yihi inanii anigu baraaءu mima tacbuduuna ila اladii faطaranii faاstathnaa wuxuu soo reebay min almacbudiina kuwii la caabudiya wuxuu ka soo reebay rabbahu ka soo reebay wadakara subxaanahu ilahi wuxuu sheegay ana hadihi اlbara'a beri noqoshada uu ka beri noqday macbuudaadka aan allah ahayn wa hadihi اlmuwaalaat oo ah soo reebista ilahi uu soo reebay hiyo tafsiru shahadati an laa ilaha ila اllah idan laa ilaha ila اllah macnaheed waa maxay waa nafyu cibaadati gayr اllah wa ihbaatu cibaadati اllah ila ladii inanii bara mima tacbuduun waa nafyigi ila ladii faطarnina waa maxay waa ihbaatkii wey faqaala wuxuu hi ilaahay wajacalahaa kalimatan buu ka dhigay baaqiyatan daa'im ku ah fii caqibihi duriyadiisa cid muwaxidiino laga waayi maayo lacalahum yarjicuun hadalka macnihiisu waxa weeye nabiy llahi ibraahim wuxuu sheegay inuu ilaahay cibaadada u sugayo ciddaan allah ahayna uu ka anfinayo taasina inay laa ilaaha ila allah tahay ayuu ilaahay sheego wuxu uhi wajcalha kalimata baaqiyata fii caqibihi lacalahum yarjicuun marka taa maxaynu ka faaidnay laa ilaha illa macneed inuu yahay ihbaatu اlcibaadati lilah wa nafyuha can gayrihi wa minhaa waxaa kamida buu yihi aayat lbaqara aayadda waxa weeyaan fii suurati lbaqara ku jirta oo fi lkufaar fii shani lkufaar gaaladii arrinkooda ku saabsan aladiina kuwaasoo qaala allahu fiih ilaahay markuu ka hadlayay u uhi wamaa hum iyagu bikhaarijiina kuwo kasoo baxaya min annaar dakara wuxuu sheegay ilahay anahum iyagu yuxibuuna inay jeceliin andaadahum kuwa ilaahay la masaynayaan ka xub illah se ilahay u jeceliyin fadala wuxuu tusiyey arrinkaasi calaa anahum iyagu yuxibuuna allaha ilahay inay jecel yihiin xuban cadiima jacayl aada u weyn walam yudkhilhum jacaylkaa weyni ma gelin fi lislaam oo muslimiinkumay noqon jacaylkaa weyne ilaahay hayeen waayo leanno jacaylkii maxabadii cibaadada ahayd baana ilaahay u khaalis yeelin oo ay ka dhaxaysiiyeen ama ay ka masaysiiyeen ilaahay iyo iyo cid kale fakayfa biman mid arrinkiisu iduu noqonaya axaba jeclaaday anidda ka ilaahay ula masaynayo akbara maxabo ka weyn ama xuban oo akbaro ka weyn min xub illah fakayfa sidee buu noqonayaa biman lam yuxiba aan jeclaan ila nidda kaa ilaahay ula masaynay meel waxdaw xaalow kelidii walam yuxib allah ilahay ba aan jeclaan marka kuwana waxay ku dhaceen shirku lmaxaba aayaddanna waxay sheegtay jacaluu maxabat اlcibaada ligayr الlah inay tahay shirki cibaadaadkii kalena waa saas oo kale idan shirkigu hadduu yahay jaclu shay min alcibaadaati ligayr الlah tawxiidkiina muxuu noqonaya ya jaclu اcibaadaati lilahi wa nafyuha can gayrihi in cibaadaadka ilaahay loo yeelo ciddaan ina loo diido inay kuwani maxabada noocaana ku kufriyeenna waxaa tusinaya sheekh waa kaa kufaar ka cabiraye dee in la sheegay naarta inay ku waarayaan لأن مثل hada qad iطarada في الqurآن في xaq الكفاr sababtay u kufriyeen waa maxay kufrigaa sababay inay naarta galaan oo ay ku waaraan waa wuquucuhum fi shirki الmaxaba waa inay ku dhaceen shirki xagga maxabada ah lama sawow bayna اllahi wa bayna macbudaati fi الmaxaba liqowlihi tacala yuxibuunahum kaxub illah minhaa waxaa kamida qowluhu salى الlahu عalيه wasalam uhi man qaala qofka idha laa ilaha ilا الlah oo kafara ka beri noqda oo diida bima yucbad waxa la caabudo min duuni illah xaruma maalu xaruma akhdu maalihi ay bigayri xaqi wa damuhu ay wa safku damihi wa xisaabuhuna calى اllah wa hada kani min acdami ma waxyaaba u waaweyn buu kamid yahay yubayinu cadaynaya macna laa ilaha ila اllah xadiidkani adilada u waaweyne laa ilah illa macnaheeda inoo cadaynaysa ayuu kamid yahay fainahu arinku wuxuu yihi lam yajcal kama yeelin nebigu atalafuda biha dhawaaqista lagu dhawaaqa laa ilaha ila اllah caasiman lidami wاlmaal oo mu odhan man qaala laa ilaha ila اllah xaruma maaluhu wa damuhu xisaabuhu calى اllahi mu odhan soo waadix maa in iyadoo qura la yidhaahdo kamuu dhigin caasiman lidami walmaal marka taasina de maxay daliil u tahay yaana laa ilaaha ila اllah haddii nafcigii adduunye oo ah cismat lmaal aanay yeelanahayn bimujaradi qowliha in la yidhaahdo qura aanay ku yeelanahayn dee nafcigii aakhira min baabi lawlaa yeelan mayso bal walaa macrifata macnaaha ay lam yajcal macrifata macnaha macnaheeda in la garto kama dhigin maca lafda iyadoo dhawaaqisteeduna ay la socoto caasiman lidami walmaal inuu qofku waxa weeyaan ku dhawaaqo isagoo macnaheeda garanaya intaasoo qudhaa dhiiggiisa iyo maalkiisa ku badbaadayaana ma odhan bal wala liqraara bidalika in arrinkaa la iqraariyo oo la sugo oo macnaha qofku uu garanayo uu yidhaahdo macnahaasaan anigu waafaqsanahay oo macnahaasi waa macno jira inuu yidhaahdo macnihii wuu garanayaa afkana uu kaga dhawaaqay waanu iqraarinaya wuu sugaya macnahaas waa saxo waa jiraa buu leeyi intaana maalkiisa iyo dhiiggiisu mid ilaashan ku noqon maayo bal walaa kownahu bal lam yajcal kama yeelin kownahu ahaanshihiisa uu yahay laa yadcu mid aan barya ila allah waxda ilaahay oo qura mooyaane walaa shariika lahu caasiman lidami walmaal kama dhigin inuu ilaahay oo qura isagu caabudayo uu baryayo iyadoo arrimaha ka horeeyana ay la socdaan intaasoo qura kama dhigin mid dhiiggiisa iyo maalkiisa ilaalinaya bal laa yaxrumu qofka xaaraan noqon maayo maaluhu xoolihiisa in la qaata wadamu iyo dhiiggiisa in la daadiya xataa yudiifa ilaa uu ku daro ilaa dalika kaa la soo sheegay oo maxaya ah? talafdu biha macrifatu macnaaha aliqraaru biha cibaadaة اllahi waxda afartaas ayaa dalika ismu ishaaro noqonaya التلفظ بها معرفة معناها الإقرار بها عباadة اللahi وحده aفartaa ilaa uu ku daro mid شhanaad xatىa يضiifa ilaa u geeyu ku daro ilى ذalika kaa la soo sheego afartaa qodoba الكفر بma يuعbad min dun الlah inuu ka kufriyo oo bmaعnaa uu diido waxa la caabudayo ilahay sukadi oo qowlan uga kufriyo ictiqaadanna uga kufriyo camalanna uga kufriyo macnaa uu ka beri noqdo xataa yatabara'a min kuli macbuudin siwa allah waayo inta hore oo dhami laa ilaaha ila اllah labadii rukune ay lahayd oo ahaa nafyigiiyo ihbaatka mid uun bay xaqiijinayaan waxay xaqiijinayaan ihbaatkii oo qura ila allah un bay xaqiijinayaan dhawaaqista lagu dhawaaqo qura macnaheedoo la garto iqraarkeeda ilahay oo qura in la caabudo ila allah rukunkaasuma xagajinaya marka maxaa maqan rukunkii labaad oo ee nafyiga ahaa oo laa ilaaha ah marka ilaa rukunkaa labaad uu la yimaado laa ilaaha ila allahdan uu ku dhawaaqay kuma intifaacay qofku laa fi dunyaa walaa fi laakhira rukunka labaadna wuxuu ku xaqiiqoobaya in uu diido oo uu ka beri noqdo cibaadata gayr الlah iyo kulu macbuud siwa اllah marka qofki wuxuu shahaadanayaa ilahay unbuu isagu caabudayaa laa ilaha illa macnaheedu waa garanayaa wax shirkiga isagu samayn maayo laakiin wax mushkilada uma arko ilahay cid aan ahayn oo la caabudayo laa yunkiru dalika la biqalbihi wala bilisaani wala bijawaarixi walaa yatabara'u min dalika haddaanu tabriirinba oo aanu xujo iyo qiil u raadinba marka qofkaas dee lam yaأti bilaa ilaha ila اllah laa ilaaha ila اllah oo dhan lama wada iman qeyb kamida ayuunbuu la yimi oo ihbaatkiya waxaa ka maqan maxay nafyigu lihada ufiirsa nabi lah ibrahim inanii baraaء mima tacbuduun ila اladii faطaranii marka ila اladii faطaranii buu taagan yahay kanuu sheekhu ka hadlaya waxaa ka maqan inanii baraaء mima tacbuduun baa ka maqan fain shaka buu hi haddaba hadduu shakiyo oo maxay uu ka shakiyo fii buطlaani cibaadati gayr الlah ilaahay cid aan ahayn caabudista la caabudaya baadilnimadeedu ka shakiyeyba nimala waaba saxan yihin bu hi aw tawaqafa ama waa ka tawaqufo wuxu hi ani anigu masalada waa ka fiirsanayaa oo weli go-aan kama gaadhin cibaadatu hadi اlmacbuudaat inay baail tahay iyo inay xaq tahay weli aniga mas'aladaasi waa ii taagantay lam yaxrum xaaraan noqon maayo maalu xoolihiisa walaa damu waayo dee laa ilaha ila baanu la wada iman ihbaatkeedii buu la yimi laakiin nafyigeedii walbaraatu min ashirki wa ahli ayaanu la iman ya laha min mas'alatin alla mas'aladu weynaa ma acdamaha maxaa ka weyn wa ajalaha wayaa lahu min bayaanin alla cadayntani weyna ma awdaxu maxaa ka cadaan badan wa xujatin waya lahu min xujatin xujadani weyna ma aqطacahaa maxaa ka goyn og lilmunaasic oo hadalkiisa kasoo afjari og musanifku raxima اllahu tacaala xadiidka man qaala laa ilaha ilا اllah wakafara bima yucbadu min duni اllah marka uu sharaxaye fi lmasaa'il ku sharaxayey wuxuu ku sheegay shuruuطu laa ilaha ila اllah buu ku sheegay sharaxa hadalkan aynu akrinay waxaa ku dhex jira shuruuطu laa ilaha ila اllah shardiga koowaad oo ku sheegay waa atalafdu bihadihi اlkelima qofku inuu macnaheeda ictiqaado oo qura qofkii gaalka ahaa oo aanu ku dhawaaqini dee waxba u tari mayso waa inuu ku talafudo man qaala laa ilaha ila اllah umirtu an uqatila الnaas xataa yashhaduu an laa ilaha ila اllah shahaadadana qowlku waa ka mid marka atalafdu bihadihi اlkelima waa shard wahuwa ma yusama اlqowl shardiga labaad waa alcilmu bihadihi اlkelima waa inuu kelmadan cilmi u yeesho walaa macrifatu macnaha waa kaa yidhi waa kay culimadu wahuwa ma samahu lmusanifu macrifatu macnaha wuxuu ku magacaabay waa inuu kelmadan macnaheeda garanayo macnaheeda garanayo waxaa looga jeeda hore inuu sheegnayo waa inuu garanayo kelmadani inay tusinayso anahu laa macbuda xaqu ila اllah ama anahu laa yastaxiqu اlcibaadata ila اllah shardiga saddexaad waa aliqraar bihadihi اlkelima iqraarkana waxaa looga jeeda iqraar اlqalb waa inuu qalbigiisu markaa uu sugo wahuwa ma yusama bitasdiiq oo ay culimadu tasdiiqa ku sheegen waa inu qalbiga ka rumeeyo oo dee munaafiqii aan qalbiga waxa weyaan aan ka rumayn ee afka kaga dhawaaqay kelmaddani waxba tari mayso shardiga afraadna waa alcamalu bihadihi اlkelima waa ikhlaaska kay culimadu markaa ku magacaabaan waa inuu kelmadan ku camal falo oo ka hi walaa kownuhu laa yadcuu ila اllah waxdahu laa shariika lah ku camalfalkeeduna wuxuu noqonayaa ifraad اllahi bاlcibaadati wa tarku shirk in ilaahay cibaadada lagu koobo shirkiga waxa la dhaha in la iska daayo shardiga shanaad ee hadalka sheekha ku dhex jira waa alkufru bالطaaguut oo albaraءaة min kuli macbudi min siwa اllah oo laa ilaha illa waxba qofka u tari mayso haddaanu ka beri noqon mid kastoon allah ahayn oo la caabuday huwa اladii rakaza calayhi اmusanif inta kaleo dhan musanifku wuxuu yihi kaasi dhiiggiisa iyo maalkiisa ilaalin maayo kaasi ilaalin maayo kaasi ilaalin maayo kaasi ilaalin maayo xataa yudiifa ilى dalika ilaa uu afartaa hore ku daro maxay de alkufr bالطaaguut walihada wuxuu yihi sheekh cabdالرaحman ibn الxasan raximah الlahu taعala fi fatxi الmajid qultu wahada huwa الsharط الmuصaxixu liqowlihi laa ilaha ila اllah inuu ka beri noqdo oo uu diido cibaadaةu gayr الlah waa shardiga dhawaaqista qofku laa ilaha illa ku dhawaaqay sax ka dhigaya falaa yasixu qowluha biduuni hadihi اlkhams alati dakaraha almusanifu raximah llah in lagu dhawaaqaa waxba tari maayo qowlkaasi iyo talafudkaasi shantaa musanifku uu sheegay haddaan la wada helin alatii dakaraha almusanifu asla qaala tacaala waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnat wayakuuna addiinu kuluhu lilah ma jira axad min alculamaa oo yidhi laa ilaha ilaa in lagu dhawaaqo oo qura iyadoon lala iman shuruudaha kale oo qofku ilahay cidaana inuu caabudayo ama cibaadatu gayr illahi uu ogol yahay ayaa qofka anfacaya o wuxu taraya bal culimadu أجمعوا على khلاaف ذلك سليمان بن عبد اللhi wuxuu yihi وqad أجمع العلماء على معنى ذلika فlا بda في العصمة من الاتyان بالتوحيد si qofku u noqdo macsuم الdم والmaal waxaa shardiga inuu twxiidkii la yimaado wاltizaamu axkaami axkaamtiisana uu ku camal falo wاltizaami axkaamihi ay laabuda min iltizaami axkaamihi wa tarki shirk shirkigana waa inuu ka tago kama qaala tacala waqaatiluhum buu la dagaalamo xataa laa takuna fitnat wayakuuna diinu kulu lilah ilaa ay shirkiga ka tegayaan ilaa ilaha illa afka ka odhanayaan lama odhan hadday ilaha illa afka ka yidhaahdaan oo gaalo ay ahaayeen islaamnimo waynu xukumayna lakin bacda dalika haddaanay shirkigii ka tegin shirkigii caqiidahaan aanay uga tegin ama camalahaan aanay uga tegin oo aanay ka beri noqon waxay noo caddaatay talafuduhum bilaa ilaaha ila اllah inaanu saxiixayn oo shardi uu ka maqan yahay walfitnatu hunaa shirku buuhi fadala calىa annahu idaa wujida shirku falqitaalu baaqin bixaali laa ilaha illa afkaba ka idhaahdeen mar haddii shirkigii uu joogo dee sidii aayaddu ay sheegtay baa loola dagaalamaya kama qaala tacaala waqaatilu lmushrikiin waصfiga ay qitaala ku mutaysanayaan ilahay wuxuu ka dhigay shirkiga shirku اlictiqaadi aw اlqowli aw اlcamali wqatilu mushrikiina kaafata kama yuqatiluunakum kaafa waqaala tacaalى faida اnsalka اlأshhur اlxurm faqtulu mushrikiina xayثu wajadtumuuhum wkhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad faamara bqitaalihim calى ficli الtawxiid ilahay wuxu amray in lagula dagaalamo samaynta tawxiidka wa tarki shirki waiqaamat shacaa'ir اdiini daahira whakada nabigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi bu i umirtu an uqatila الnaas xatى yashhadu an laa ilaha ilا اllah wayuminuu bi wbima jiئtu bih whakada qofka laa ilaha ilaa ku dhawaaqay laakiin lam yakfur bima yucbadu min duni اllah alkufr bالطaaguut aan la iman qalbiga aan ka nicin oo aan ka beri noqon bilisaan oo baadilnimadeeda wax wayaan aan sheegin laa ilaha illa da afka uu ka yihi kelideed waxba u tari mayso allaala waxay u taraysaa ma jirto marka taasina waxay radin ku tahay qolooyinka odhanaya kayfa tukafiruun man yaqulu laa ilaha ila اllah sidaad gaalnimo ugu xukumaysaan qof laa ilaha ila اllah dheh qofku isagoo laa ilaha ila اllah le waa kufri karaa oo laa ilaha ila اllah shuruud bay leedahay haddii lala iman waayo aanay waxba tarayn se weysadu ay shuruud u leedahay oo haddii lala iman waayo aanay weysadu ansaxayn oo salaadu ay shuruud u leedahay haddii lala iman waayo salaaddu aanay ansaxayn laa ilaha illa lah mubdilaat iyo nawaaqid bay leedahay waxyaabo buriya oo haddii qofkii laa ilaaha ila اllah la yimi uu sameeyo laa ilaaha ila llahdi uu la yimi ay ka burayso sida salaadu ay mubdilaat u leedahay oo weysadu ay mubdilaat u leedahay wahaakada laa ilaha illa an waxay leedahay mubilaat wa akbaru mubطini lahana waa maxay waa shirk mubilaatku waa nawaaqid اlislaam culimaduna ta waa ku ijmaaceen oo fi kitaab iridda waxay ku sheegaan waxyaabo qofkii muslimka ahaa islaamnimadiisu ay kaga burayso wa min algariib in qaar fara badan oo fiqiga akriya gaar ahaan fiqiga madhabiga min shaaficiya eh, min fiqin shaaficiyin aw gayrihi oo kitaabu ridda markay yimaadaan akrinaya waxyaabo diinta lagaga baxo oo halkaa markay marayaan sheegaya qofkii muslimkaa ah, waxyaabaha hadduu la yimaado inuu kufriyayo ayaa haddana kuwa shirkiga sameynaya marka la dhahdo waa kufaar oo shirkigaasay ku kufriyeen odhanayaan khawaarij baa tihiin kayfa tukafiruuna man yaquulu laa ilaha illa allah subxana allah hadda waa ti iyagu ay akhriyayeen iyaga akhrinaya waxaa la mid a ah kuwa qur'aanka fasira ee fasira qowl allahi tacaala ya ayuha الnabiyu qul liأزwaajika وbanaatika وnisaءi الmuؤminiina yudnina عalayhina min jalaabibihin ee fasira walaa yubdiina ziinatahuna iyo adilada lamidka ah ee haddana dumarka xijaabka xidho xijaaba ku caaya hal tadruuna gaflaة acdama min hadi qofku wuxuu garanayay buu gafladu kaga jiraa wahaakada masaa'il fara badan oo noocaasa baa jirta wuxuu akrinaya axaadiiث nahyi can binaaءi اlqubuur isagaa akrinaya oo صaxiix الbukhaari buu akrinaya muslim buu akrinaya kutub sunan buu akrinaya haddana yadcuu ilى binaaءi اlqubuur xabaalaha in la dhiso ayuu dadka haddana u sheegaya oo u iqraarinaya xadiidkiina isaga ayaa akrinaya hada yubayin ana tawfiiqa min allah hanuunka laguma helo cilmi qura waa kan qofku isagoo cilmi le haddana lunsan ilahay waxaynu weydiisanaynaa an yuwafiqana likuli khayr wa an yujanibana min kuli shari wallahu subxanaه wa taعalى aclam slى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin